oo sidiisii ah cayntiisii ah qofka hela walmushtari aflas iyadoo xaaladuna ay tahay xaalad mushtarigii qofkii ka iibsaday uu muflis yahay oo tafliis lagu xukumay yafsakh ninkaasi iibkii wuu ka noqon in yurid hadduu rabo oo marka buu qaadani Ehm, xadiid baa dee ku soo arooray saxiixayo ku sugan man wajada mataacahu cinda rajulin qad aflasa fahuwa axaqu biha ama fahuwa axaqu bihi qofka helo alaabtiisii ehm, qof muflis ah agtiisa ka hela isaga ayaa u xaqle markaa ehm, dee alaabtaas markaa waa alaab uu ka iibiyey ilan haddii kale dayn baa kugu yeeshan daynta laga hadlayaa waa dayn markaa alaabtan uu kaga yeeshay markaasaa laleeyahy isagaa u xaqleh waxay markaa noqonaysaa alaab uu ka iibiyey lacagteediina aanu qaadanin oo deetana sidaa xaflayaashii u soo raacay ayaa wuxuu helay alaabtiisiiyo taalla oo aanu ku sii tasarufin mushtarigu lacagtiina kama hayo marka xaq buu leeyahay iibkii inuu fasakhoo uu ka noqdo jumhuurkuna saasay u qaateen lalxanafi xanafigii isagu sidaa ma xukumayo oo iibkii waa laasimay saasuu ku dhacay ninkanina waa uswat اlghuramaa dadkaa uu mukalid yahay meeshay xadiidkana aduu ta'wiilaad laakiin iska baciid ah ayay ku awilayaan ay ka mid tahay xadiidka dee iib laguma sheegine man wajada mataacahu cinda rajulin qad aflasa fahuwa axaqu bihi unbaa layidhi marka waa alaab ammaano ahayd ama wax noocaas oo kale ahayd ayay ku xambaareen laakiin maaragtay aad bay uga fog tahay xadiidka iyo faa'iidadiisiiba waayo taasi dee waxba cidiba marka horeba waxyaalihii ammaanaadka ahaa kolka horeba cid markaa waxa weyaan hadal gelinaysay ma jirto imaam maalik isaga shardigiisu waxa weeye haddaba anlaa yafdiya alcayna alghariimu biاthaman anlaa yafdiya waa inaanu ku furanin alcayna cayntan uu ninkani doonayo inuu la noqdo alghariimu ciddii kale ee xaqlaha ahayd ama mid ha ama ha bataani hariim iyo khuramaa baa loo waa dadkii daynta lahaa in aanay ku furanin bihamani lacagti oo hadday yidhahdaan waar lacagteedaanu ku siinaynaa ee alaabta nooda ha la iibiyeyna intii nooga badataa laga yaabaa amaba ay yidhaahdaan ha la iibiyo oo adiga lacagtaada waanu kugu horreysiinayna horta adiga halagu siiyo ilaa lacagtaada lagu dhammaystiro annagu waxba ma qaadanayno hadday sidaa yidhaahdaan buu le imaam maali dee ninkani wuxuu iibka meesha uga noqdaa ma jirto lacagtiisii oo dhammaystirana wuu qaadanaya marka horebana wuu iibiyey marka wax uu meeshan u fasakhaa ma taallo inuu nimankan u cidhiiri gelinayo mooyaane isagu wixiisii kor haddii loo dhammaystirayo inuu hadal keeno maaha saasaa imaam maaligilo xaggii macnaha ayuu ka eegay iyo shaaficiyaduna kol haddii xadiisku u xukumay bay yihahdeen min wajada mataacu cinda rajulin qada falsa fahuwa xaqu bihi isaga ayaa markaa xaq u yeelanaya haddii uu ka ogolaanayo iyo haddii uu ka diidayaba wاlxambali ymnacu faskha man qabd min qabli xajri اlmushtari bacd alciwad wاlxambali xambaligu ymnacu wuxuu diidayaa faskha man qabada qofkii qaatay min qabli xajri lmushtari inta aan mushtariga xayiraadda la saarin bacd alciwad ciwadku waa amankiiye lacagtii wax ka mid ah qofkii qaatay inuu faskhiyo wuu diidaya waxaan berigu muxuu leeyahay waxa shardiya inaanu lacagta waxba sii qaadan hadduu lacagta qayb sii qaatay qaybina u dhinay raggu la dhexgelayaan wixii uu helo ee nasiibku siiyo ayuu qaadayaa laakiin fasankhaadii ma jirto oo xadiidka riwaayaadkiisa qaarkood waxaa ku soo aroortay walam yaqbid min amanihi shaya man wajada mataacahu cinda rajulin qad aflasa walam yaqbid min amanihi shayan weliba fainqabada min amanihi shayan fahuwa uswat اlghuramaa laakiin eh, saxiixa intaasi kuma sugna maqaalna waa ku sugayey asaaniideeda culamada qaar waa isku xoojiyaan laakiin sanad nadiifa ma laha shaaficiyadu markaa iyagu may qaadanin eh, maxay leeyihin waa kanoo washaafici yafsaku fi lbaaqi shaaficigu isagu wuxuu ku faskhinayaa inta hadhay wuxuu leey nus baad ibaa sii qabtay khalaas nuska kale waad la noqonaysa xaq baad u leedaa fasakhdo deetana maxaad noqonaysaa adiga iyo mufliskii shariikeyn baad noqonaysaa silcadii ila qayn baad lacagteeda qabtay shariikeyn baad ku noqonaysaa waradda wuu celinayaa lilmaaliki maalikiga agtiisa almaqbuuda wixii uu qaatay in faskan qasada hadduu fasakhaad doonayo kaa lacagta qayb qaatay maalikiyadii waxay leeyahay dad fasakhaad rabto shirkadu dekadeed bay noqonaysaayoo adigana culays bay kugu noqonaysaa mufliskiina culays bay ku noqonaysaa alaabtiisina in la iibiyaa la doonaya hadhowtoona alaabtii nus baa la iibinayaana waa waxa weyaan darar bay ku tahay shurakadii ee quramadii markaa ama lacagtii soo celiyo wada qaado ama dee nuskaa ku haray uswatulquramaa ahaw ayaynay yani dadka ula sinno washaafici abata hada alfaska fii man maata cama biduyuuni laa yafii washaafici imaam shaafici abata hada alfaskha fasakhaadda noocana wuu ku sugay fii man maata ciddii geeriyoota camaa wax ka geeriyoota laa yafi aan ku filayn biduyuuni daynta lagu leeyay qof baa dhintay iyadoo tafliis lagu xukumin oo qaadigii aanu xukumin ayuu dhintay waxaa la eegay xoolihiisii waxaa la arkay inay ka yar yihiin duyuuntiisa marka waa muflis marka mar haddii uu sidaa yahay xukunkii man wajada mataacahu cinda rajulin qad buu yeelanaya waayo ninkani maa maata xataa aflasa buu leey xukunkuun baan ku dhiceen maa maata xataa aflasa ilaa uu muflis noqday dee muu dhimanin markaa xadiikii wuu soo gelaya xadiikana riwaayaaba ku jirta man wajada mataac cinda rajulin maata aw aflas laakiin lafdiga maata ma sugna lakiin tan kalaaba ugu firmulaya shaaficigu imaam shaafici raximah اllahu tacala de isagaaba masalada soo dhigay culammadii kale markaa iyagu waxay leeyihin kol haddaan la xukumin inuu ninkani muflis yahay oo xukunkii aanu ku dhicin axkaamtii mufliskama yeelanayo wa qaala bihi in kaana mamaatuhu min qabli qabdin baara suurad bay soo reebayaan maalikiyadiio wa qaala bihi maali shaafici taa wuu ku raacay in kaana hadduu yahay mamaatuhu qofkan geeridiisu baara mid markaa caddaaday min qabli qabdin intii aan alaabta laga qabdoon alaabtiio aan lagala wareegin haddii uu geeriyoodo mushtarigii muflisna uu yahay xaaladaa maaratay maali shaafici qowlkiisaas qowlka shaafici ku tegay oo kale ayuu leeyahay oo wuxuu leeyahay isagaa u xaqle mar hadday weli gacantiisa ku jirto laakiin hadday gacantiisa ka baxday wuxuu u baahan yahay xukum tafliis ah tafliis waa xukunkan qaadiga iflaasba dee waa isaga sifadiisi wاlxanafi cayn اlmabiici xabasa in maata qabla qabdiha aw aflasa wlxanafi xanafigu xabasa wuxuu xabisayaa cayna almabiic shaygan mabiica laftiisa cayntan la kala iibsaday ayuu xabisanaya wuxuu haysanayaa in maanta hadduu dhinto mushtarigu qabla qabdiha isagoo la wareegin aw aflasa ama uu muflis noqdo iyadoon weli lagala wareegin haddii uu muflis noqdo ama uu geeriyoodo oo uu ka geeriyoodo dee wax markaa dayntii aan ku filayn xaq buu u leeyahay xanafigu inuu abisto maarata xabisto ama qofkii dee baayica ahaa ee madhabka xanafi ku socday inuu xabiso cayntii ilaa inta lacagtii loo dhammaystiray waayo lagu qasbi maayo in isagu sallimo wixii dhinaciisa ahaa iyadoo isaga wixii dhinaca kale ahaa aan loo sallimaynin marka hadday saas tahay dee eh, xabsulmabiicaas xabsulmabiic cala saman way way qabaan madaahibtu way wada qabaanba taqriiban qofku inuu wixii markii laga iibsado uu yidhahdo inaad lacagta keento aniguna ma dhiibayo eh, waa arrin markaa jirta haddii khaasatan dee markaa shaki uu yimaado in qofkan lacagtii aan laga helaynin markaa dee maalikiyadii iyo shaaficiyadiina waaba fasakhayaabay leeyihin halkan eh, mar haddii muflis uu yahay qofkani fasakhaadii baaba sugnaanaysa xanaabiladiina suurada iflaaska iyaguna way soo gelayaanoo de iyaguna muflisnimadiibu ku fasakhayaa leeyihiin suurada mowdka unbaa ay u baahanayaan inay markaa xukunkan xabsiga ay qaataan wajawazuu sulxa maca aladii yuqir kada ligayri shaaficiyi in nakir waaala lilibraa'i aw lilbayci aw ilkiraa faajri xukma nawci labadan bayd waxay ka hadlayaan sulxiga sulxigu waa heshiiska dadkii markaa wax isku qabsaday haddana ka heshiiyey ay isla gelayaan oo ay markaa waa heshiiskii maaliga ahaa weey wajawasuu culammadu way baneeye asulxa in heshiis lagala galo qofkii maaragtay alaabtan sheeganayey maca aladii yuqiru kii u qirsanaa kii alaabta sheeganayey ama shaygan sheeganayey kii u qirsanaa inuu heshiis la galo oo ay ka heshiiyaan waa laysla ogolyahay taasi oo dee qisadii ibn abi xadrad nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu hadalkooda maqlay ee deynta ay isku haysteen baaba dee daliil u ah kana la yidhi war waxoogaa ka dhig war lacagtaadna iska bixi sulxibu markaa nebigu ka galay ninkana muqir buu ahaayo muqir sare deynta lagu leeyahay laakiin haddana waxoogaa muran iyo dood buu yarkeenayo yani waxa weyaan sidii u bixin lahaa ayuu waxoogaa ka cabanay marka sulxi in laga galo wixii la isu qirsanaa iyadu taa waa la ogolyahay haddii aan qofka la qasbay haddaad qofka ku leedahay waxaad iga helaysaa ma jirtee intaasi abaal ku qabtaa oo sidaa markaa sulxia ku gata markaa waa qofku isyirado wallahi intii waxaaboo dhan wada seegi lahayd adigoo intan ka qaataa malaha laguu qaatay kaasi sulxi ma noqonaya haddaad ilja qofkii ku samayso oo eh, aanay can nafsin ahayn oon ku niyad samayn kaasi dee sulxi ma noqonaya ikraah buu noqonaya laakiin haddii wixii ikhtiyaari uu yahay oo sidaa lagu heshiiyo waalbal intaana iska tuur intaana iska bixi ama dee gurigaagii uu deganaay dadna gurigaagii moodaysay qolo kalaaba kaa iibsayo waad iska deganaydoo markii damba w wax soo caddaatay qoladan kaa iibsay gurigaba inaana lahayno ninkii lahaabaad markaa dee waxa weeyaan loo soo xukumay inaad markaa tidhahdo warde bal iminka waa kana intaasoo dhan meesha deganaa sidanaan cabuulyada igu dhashay hakan de bal waxaad samaysaa wax aan bixiyo gurigana iidaa oo deetana haye isna sabri ha ku heshiiseen ood waxoogaa siiso waxa weeyaan sulxigaasina isaguna wuu bannaan yahi mar haddaad muqir tahay kadaa ligayri shaaficiyi in nakira saasoo kale ayaa sulxigu u bannaan yahay shaafici wixii aan ahayn agtiisa hadduu diidan yahay uu dafirsan yahay guri yaraad sheeganaysadee anigaa leh so waaba dafirsan yahay malihid buu ku guriga anigaas kale haddaba dee maxkamadihii iyo wixiina kadeed iyo kalifaad iyo rabash bay noqonayaan sulxi bay ka geli kartaa waa odhan kartaa war labadaynaba kadai maxkamaddii nagu tahay waxna ay ogolo waxna aan ka tanaasulo gurigu waa gurigaygii qoladan kaa iibisayna been bay kuu sheegtay sulxigaas ma bannaan yahay shaafici ma bannaana buu leeyay mana soconay jumhuurkuna waxay leeyiin waa bannaan yahay oo qofkani intuu dhaar ka maadaama uu dhaar ka cararayo ama maxkamado la tagay iyo kadeedkeeda uu ka cararayo intaa badbaadsanayay way ku banaan tahay shaaficina wuxuu leeyahay qofkani kol haddaanu qofkan u qirsanayn laaluushoo kale iska noqonaysa iska laaluushaye oo intuu kugu qabsan laha marka dee laaluushkiina xalaal noqon maayo waa laga yaabaa kan la dhibaataynayo dhinaciisa duu dhibaato dareemayo dee la kadeedayo in dhinaciisa ay xalaal ka noqoto haddii ku qasban yahay maarata intii dee dhibaato kale loo geysan lahaa uu og yahayna kani inuu mubtil yahay markaa dee waa la odhan karaa laakiin mar walba kan qaadanaya aakhidka xalaal uma noqonayso ayaa shaafici u leeyahayo arintani waxay furaysaa baabkii ahaa ku qabso ku qadi maysid oo qofka inaad maarata wixiisii ku qabsato ayay dhalinaysaa waaala lilibraa'i aw lilbayci waaala wuxuu ku dabaynayaa haddaba sulxigu lilibraa'i saamaxaad sida qisada abi axdirado kale de war intaa kadib baa haaf kadib inta kalena ha siiyo dee saamaxaad bay noqonaysa ibraa buu noqonaya sulxigan aw lilbayci ama iib buu noqonaya ka aynu guriga sheegnay loo soo xukmay caddaadaynu guriga buu isagu leeyahay ee ninkii la inuu lacag u celiyo bayc buu dee noqonaya aw ilkira mararka qaarkood kira buu dee noqonaya hadduu yidhaahdo waar aan bishii intaa iska bixiyo gurigan aan deganaado oo isaga sulxi ku galaan ereyga sulxibaha ku dhacee wuxuu noqonayaa uun dee ijaaro uun buu noqonayaa kol haddii macnihii meesha ka soo baxay uu ijaaro yahay marka faajri xukma nawci iyo waxyaalo kale hibana uu noqon karaa waxyaalo kaloo badan buu noqon karaaye faajri xukma nawci nooca uu noqday uun sulxigu isagu nooc mustaqila maahee cuquuddii kalunbuu u noqonayaaye caqdiga uu u noqday noocuu yahay axkaamtiisii ku socodsi kitaabu lkafaala من جملة الأسماء للكفالة زعامة ضمان أو حمالة وهي شغل ذمة لأخرى فإن بدين فالجواز أحرى إن كان لازما وللمطالب لم تجز إن جهيل أو لم يجب ولم تجز بدين ميت فاني لم يترك الوفاء للنعمان ثم الغريم طالب الأصيلة وإن يشاء يطالب الكفيلة للمالكي إن الأصيل أيسر ولأبي ثور الأصيل هبر وإن بنفس أو بعين تضمن فالشافعي عنه منع مهن وكفر نفس من عليه حد أو القصاص أحمد يرد وللملا بحق مولانا منع وقيل عند الشافعي لم يمتنع والمالكي كالحنبل الدينغري لخلفه إلا إن الموت عرب والحنفي كالشافعي يسجنه إلا إذا لم إلا إذا لم يدر أين موطنه الكفالة wuxuu min jumlaة الأsmaaءi lilkafaala asmaada ama magacyada kafaaladu ay leedahay jumladeeda waxaa kamida way badan yihiin zicaamatun baa kamida damaanun baa kamida aw xamaala waxaasoo dhan waa isku mid alkafaala wاdamaan wالzacaama wاlxamaala xamaaladu axaadiistay ku soo aroortay damaankuna wuu ku soo arooray axaadiista zicaamaduna qur-aankay ku soo aroortay wa ana bihi zaciim kafaaladuna iyadoo de macnihii e, kafaalo qaadashada ado kusoo aroortay qur-aanka laakiin macnaha halkan loo socdo e, kuma xasuusto inay qur-aanka ku jirto iyo iyo axaadiistan allahuma ilaa ana kafiilu maaragtay e, haddii ku jirto kule ana daaminun bibeyti fii rabad iljanna waa jirtay waa dhici kartaa riwaayadka qaarkood ana kafiiluna inay noqoto macnahanay noqonaysa hadday sidaa tahay waa maxay markaa wahiya shaglu dimmati liukhraa waxa weeye kafaaladu ama zicaamada ama damaanka ama xamaaladu shaglu dimmatin dime in la mashquuliyo oo xil la saaro liukhraa dimo kale daraaddeed dimo kale daraaddeed iyaa naf marka qof baa dayn lagu leeyahay qof baa odhanaya anaa ka damiina marka muxuu dimadiisa saarayaa dayntii dimadaa kale ku jirta ama wuxuu odhanaya qof baa laga rabaa in meel uu yimaado maxkamadda inuu iskeenaa laga rabaa deetana intii la xabisi lahaa si aan u baxsanin ayaa wuxuu leeyahay aniga ayaa ka mas-uula keenistiisa marka wixii isaga lagu lahaa inuu yimaado ahay ayuu isagu isa saaraya marka waxaa lii waa shaqlu dimatin lidimatin ukhra dime in la mashquuliyo dime kale daraaddeed haddaba wixii maarata lagu mashquulinaya laba nooc buu noqonayaa fa in bidaynin waxaan lagu mashquulinaya dimadu hadday dayn tahay oo dayn baa taa lagu lahaa isagaa isa saaraya faljawaasu axra maaratay bannaanidu way u way mudnaan badan tahayoo taa iyada hadalba kuma jiro oo way bannaan tahay wa ana bihi saciin ka jirtay inkastoo sharcu man qablana ay noqonayso in kaana laaziman waa haddii daynku uu yahay laazim haddaan diinku laazimahayn de sidii kitaabadii oo kale waxba kaasi markaa damaan yeelan maayo laakiin deynkii laazimka ah ama yauulu ila luzuum sida aminkii mabiica fii zaman اlkhiyaar de wuxuu ku dambaynaya luzuum buu ku dambaynaya haddaan bayca la fasakhi waa laka damiin waa laga noqon karaa walilmualibi shaafici raxmat ullaahi caleyh waxaa u sugan waa qowlkiisa jadiidka ahe lam tajuz ma banaanaanayso kafaaladu in juhila daynkaasi hadduu majhuul yahay aw lam yajibi ama aanu weli sugnaanba dayn aan weli sugnaan kaiilma loo samayn karaa ama damiin sida imka muraabaxada usii qoraan oo kale shaafici ma ogola jadiidkiisu ma ogola laakiin qadiimkii iyo madaahibtii kale way ogol yihiin walow xanaabiladu ay rahligii shaafici la socotay laakiin markan haddana damaanka xaggaa kale iyaguna mareenoo waa la qofku mas-uuliyadda uu isa saari karaa bay yidhaahdeen oo xaajadiina way keensanaysaa o dee ninku markuu reerkiisii maalan ka tegayo oo kale dukaankii ay wax ka iibsanayeen iyo dadka ay la macaamilayeen iyo wixii xaafaddu wixii ay idinka baahato ana maarata waxa weyaan ka mas-uulaha siiya markuu sidaa leeyahay waa damaanu maa lam yajib ilan mucaamaladu ninkan dukaankiiyo reerkay dhex mari doonta isaga mucaamaladu kuma jiro laakiin anaa mas-uuliyaddii bu isa saaraya damiin buu iska dhigaya marka waxay leeyihiin baahida ayaa keenaysa marka waa iska banaantahay isagoo majhuula iyo isagiio aan sugnaanba daynkii weli mana sugnaan wuxuu noqon doonaana la garan maayo walam tajus bidayni meytin fani walam tajus ku bannaanaan mayso kafaaladu ama maarata xamaalada noocan ee daynta ku saabsani bidayni meytin qof dhintay daynkii faani geeriyooday waa iska takmila intaas kaasoo lam yatruk ilwafaa'a aan ka tegin wax ku filan linucmaan abu xaniifa agtiisa qof aan xoolaba ka tegin dayntan wax lagaga bixiyaba qof aan ka tegin dayntiisii miyaa damiinan kartaa jumhuurku haabay leeyihiin xadiikii qisadii abu qataada radi allahu tacala canhu ninkii uu damiintayna labada diinaar lagu lahaana waa xujaysanayaan xanafiyadu waxay leeyihiin daynka la damiinanayo waa inuu yahay dayn dee laazima oo waajib اlwafaa nin kanaan adduun ka tegin daynkiisu u dhacayba ilan in la bixiyaa waajib maahe in kastoo de dadku kudayn maayaane caruurtiisii iyo dadkaasay markiiba weerarayaan ka soo bixiya lacagta lacagta dee ninkaa dhintay baa lagu lahaa marka haddaan adduun ka tegin cid lagu leeyahay oo ay ku waajibtay dayntaasi inay bixisaa ma jirto marka abu damaan inaad adigu markaa isku mashquuliso damiin ka noqoto adigii xaq lagugu yeesho in maaragtay lagu weydiiyo ma dhacayso waayo kani waa faraca buu leeyay asalkiibaaba dhacayba daynkii asalka ah ayaaba aan jirinoo cid loo raadsada aanay jirin markaa faracii baa la raadsanayaa isagu ma dhacaysa buu leey idaa saqaa alaslu saqaa alfarcu buu leeyaha laakiin halkan xadiidka ayaa jira jumhuurkuna xadiidka ayay markaa qaateen waa la damiinan karaa bay yidhaahdeen qofkiina dayntii way fuuraysaa waajib baanay ku noqonaysaa inuu bixiyo abu xaniifa ma diidanay inuu bixin karo laakiin wuxuu leey waajib kuma noqonayso xaq looguma yeelanayo in la soo xiro hadduu bixin waayo walam tajus bidayni meytin fani lam yatrik ilwafaa linucmaan uma alhaniimu haddaba qofkii xaqlaha ahaa daalabal asiila asiilkii kii daynta hore ugu lahaa waa raadsan karaa wain yasha hadduu doonana yuaalib ilkafiila damiinka kolba kii uu doono ayuu isagu raadsanayay lalmaaliki maalikigu raadsan maayo kolba kuu doono inil asiilu aysara haddii asiilku uu muusir yahay lacag laga helayo damiinka waxba weydiin maayo maalikiyadu waana sida imika balaha ay qolyahani ku dhaqmaan laakiin jumhuurku waxay leeyihin labadaba xaq baad u leedahay waayo labadaba deyntaadii way saaran tahay waliabi hawrin imaamkii abu thawra raxmat ullahi waxa isaga u suganba asiiluhu bara asiilkiisu kan damiinkaa kii asiilka u ahaa ee daynta marka hore lagu lahaa berigaau ka yahayba dayntii koob buu kaniisa saaray dee dayntii laba qof lagu wada yeelan maayee kanunbaa ka mas-uula buu leeyaho kaa waxba la weydiin maayo laakiin waxaa la leeyahay maya waa caadi intaasoo damiin bay yeelan kartaa dayn keliyii wain binafsin aw bicaynin tudmanu waxaa bedel halkii hore fain bidayni waa kiina soo yidhi fain bidaynin faljawaazu axra haddii ay dayn kafaaladu ama damaanadu ay ku sugan tahay jawaaska ayaa mudan waa kii yidhi iminkana wxu in binafsi haddii waxaan la kafiilanayaa waa in kaana binafsi wey ama wain takun binafsi haddii kafaaladu ay naf tahay waxaa la kafaalo qaadanaya oo hebel anaa keenaya ay tahay aw bicaynin ama cayn shay uu yahay waxaa la kafaalo qaadanayaa cayntaasoo tudmanu la damaano marka erayan damaan laba macnuu intii hore abwaabtii hore aynu kusoo jirnay oo dhan damaankaynu ka hadlaynay muxuu ahaa magdhow yani shayga haddii uu baabao magdhowiisa lagaa qaadayo damaan baa la ydhaha tanna imika waa maxay waa caqdi heshiis aad gelaysood leeday daynka lagu leeyahay anaa ka damiina markaa labadaba damaan baa la waa mushtarak lafdiga mararka qaarkood markaa qofka way iska dhexgelaysa deetana wixii loo jeed iminka tudmanudani baabkalaynu ku jirna waa damaanka inu wareegin ka hadli jiray marka cayn madmuuno ah yani gacan damaan ku jirta sida aariyadii iyo shaafiyadii maaratay eh, maalikiyadii ay lahaayeen waa madmuuno ama cayntii maqsuubada ahayd ee xoog lagu haystay waxyaalihii madmuunaadka ahaa haddii uu qofku markaa yidhahdo ya ii keenay kuba aaminaye deetana uu qof yidhahdo anaa ka damiina hadday taasi ay dhacdo oo waxa markaa damiin maxaa laga noqday waa cayn la keenaya dayn maaha ama qof la keenayo wa in binafsi waxaan kafaalada la kafaalo qaadanaya hadduu naf yahay qof bani aadamoo la keenayo aw bicaynin tudmanu ama cayn daato madmuuno ah ee ahayn fashaaficiyu canhu mancun muhanu fashaaficiyu shaafici canhu wax laga soo guuriyey mancun diidmo muuhanun laakiin la daciifiyayoo aanu muctamad ahayn naf bani aadam ma la kafaalo qaadan karaa ama shay ma la kafaalo qaadan karaa qowl baa jira shaafici oo diidaya dabcan qowlkaasi wuxuu ku soo arooray nafta acyaantiina iyaduna waa waa lagu takhriijiyey oo naftii bani aadamka badankii bani aadamka ayuu imaam shaafici laba qowl ku waa la damiinan karaa iyo lama damiinan karo oo dee qofkii waa qofkan ilan ikhtiyaarka lehee caqliga lehee baxsanaya hadduu doone siduu doone yeelaye qofka kafaaladiisu ma asaxaysa qowl ah ayaa imaamu shaafici uu leeyahay laakiin ka muctamadkaa ah, madaahibta kalena waafaqsani waxa weeyaan in la damiinan karayo qofkaasina xaq loogu yeelanayo qofkii inuu keeno cayntiina waa saasoo kale wa kaflu nafsi man calayhi xaddu in la kafaalo qaato naf qof markaa xad lagu leeyahay aw ilqisaasu ama qof qisaas lagu leeyahay naftiisa in la kafaalo qaato axmedun imaam axmed yaruduu diidaya markaa imaam axmed raxmat ullahi wuxuu shardiyayaa qofkan waxaa laga rabaa inuu maal yahay laakiin haddii xad iyo qisaas uu yahay dee cid kale lagama oofsan kare eh kafaaladaasi markaa faa'iida male haddu adhow toolo keeni waayo maxaynu ku samayni waynu jeelkiisa maxaynu ka faa'iideyni xadkii kol haddaan isaga lagu dhufanayn qisaastiida laga fulinaynin faa'iido ma laha laakiin jumhuurku waxay leeyihiin dmn culays bay la saaraya xidhitaanka la xidhaya qofkan markuu qofkii dabaano qaadanayo kafaalo qaadanayo culays buu isa saaraya markaa qofka laftiisu culays bay ku noqonaysaa kafiilkaagii baa xidhan markaa faa'iidaa ku jirta la diidi maayo waa caadi wa kaflu nafsi man calayhi xaddu qof xad lagu leeyahay naftiisa in la kafaalo qaato awil qisaas ama qof qisaas lagu leeyahay axmedu yarudu walilmalaa jumhuurka waxaa u sugnaaday bixaqi mawlaanaa munica municalkafli weeye kafaala qaadashadii waa la mamnuucay bixaqi mawlaanaa bisababi xaqi rabbina xuquuq rabbigeen qof lagu leeyahay xadu zinaa lagu yeeshay xadu sariqa qacigiyadda ayaa lagu yeeshay xaq ilaahay qof lagu leeyahay oo iminka aan xaqii laga oofin karin sida gabadhii murdicada ahaydoo kale ama xaamilada ahayd oo kale dee lama oofin karayo marka haddaba kafiil ma loo samaynaya ma la odhanaya yaa kaa kafiila ana ku sii dayna maya waxba lama odhanayo xuquuq ullahi mabniyatu cala almusaamaxa soo nabiguba alayh sala slam gabadhii waa diray uun markaa qofki isagoo iskeena mooyaane waxba la raadsan maayo wa qiila qiil baa odhanaya cinda shaafici lam yamtanic shaafici agtiisa mumtanic maahae iyadana damaankii ee kafaaladii way gelaysaa laakiin muctamad waayo sida nusuusta laga fahmay الشharيica laysat xariisaة calى iqaamaة الxuduud bal hiya xariisaة calىa dar'iha ma amkan shareecadu in xuduudda la dafciyo ayay xariis ku tahay intay suuragal tahay haddii markaa makraj jirin de waa la oogaya xaqa ilaahay oo xadkii waa la oogaya wاlmaaliki kaاlxambali dayna harima wاlmaaliki maalikigu harima dayna dayntii waa uu bixinayaa kalxambeli isagoo xambeliga lamida likhulfihi shardigii hadduu ka baxo qofkii uu yidhi waan keenaya ama cayntii yidhi waan keenaya haddii uu khilaafo uu keeni waayo qofkan xaqii maaliga ahee lagu lahaa isagaa bixinaya waa sababta markaa xanaabiladu ay u diidayso xuduuddii iyo qisaastii iyo qofkan idna cidnama laha waa laga oofinaya qise waxaa jirta ay yidhahdaan abudarda radi allahu canhu mise abu dar iyo cumar bn khaaab oo markaa waxaweya deetana markaa saxaabigaa qof kafaalo qaatay oo caynkaaso ninkiibaa iman waayo la sugayo madaxaagaa maqanba waxaa wax jira maaha wax maarata culamo qabtana ma aha waa iska udhiso qof aan xataa mid aan faqiihayn baa sameeyey waayo inuu calal aqal wuxuu waafajiyo ayay ahay ee qofkii wax dilaybaa la waayo deetana mid kalea la dilaya waa shareecadii jaahiliyadee shareecada islaamka ma aha haddaba walmaaliki kalxambali dayna harima dayntii ayuu magdhabayaa dhabayaa maalikigu sida xambeliga oo kale likhulfihi hadduu maarata waxa weeyaan maarata khulfu maltasama akhlafa maltasama uu ka baxay ballantii buu fulin waaye qofkiibuu keeni waaye wey ilaa in culima xaalad bay soo reebayaanoo haddii da ninkii inuu dhintin la muxuu keeni markaa wuxuu keenaa ma jirto dee qofkii uu dhintay buu leeya tarikadiisa raadso laakiin anigu de waxaan keeno mid kuu keeni maayo saasuu markaa le lakiin shaaficiyadii iyo xanafiyadu waxay leeyihiin waa kuwanoo walxanafi kashaafici yasjunu ninkani xoolaha muu damiinan bay leeyihin marka wax aanu isa saarin la weydiin maayo ninkani wuxuu isa saaray inuu qofka keeno alaabtaa inuu keeno keeniddii baa laga rabaa laakiin lacag la weydiin maayo walxanafi kashaafici yasjunu wuu xidhayaa kafiilkii ilaa inta uu markaa waxa weeyaan de qofkii ka keenayo ilaa idaa lam yudra ayna mawinu hadii la garan waayo meel uu joogo mooyaan qofkii wuu baxsaday deetana meel allo meelu jaaniya cilmigii lama hayo ama wuxuu joogaa meel aan cidina ka keeni karayn oo dowlado kale iyo ummado kale oo aan maarata daarulxarbiga inuu galay markaa cidi kama keeni karayso dee markaa qofka laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscahaa bay leeyihiin qoladaa horena waxay leeyihin de isagaa markii hore ninkan wuu xidhan lahaa ninkan isagaa ka sii daayeen ha bixiyo markaa dayntii ha bixiyo kitaab alxawaala xawaalة naql اlmadiini ma harim ilى madiini milhu lahu lazim wakownu da thaaniي madiina lisiwa nucmaana sharط wakadaka listiwa washriط lahu an yaqbla اlmuxaalu calayhi wاljumhuuru lam yubaalu ثuma اlxuluulu sharطu dayn اlأwli limaliki walow calى muؤjali walam yujizha bطacaamay الslm walisiwa الnucmaani hada اlmancu can washruط rida اlmuxtaali la lilxambali in kaana qad axaalahu calى mali yabra biha اlmuxiilu la lilbصri كمالك إن عدم ثاني يدري والحنفي إن يكن الثاني جحد أو مات مفلسا إلى المحيل رد حوالة naqlu lmadiini maa harima naqlulmadiini qofkii deynta lagu lahaa naqlinta uu naqlinayo maa harima wixii lagu lahaa ee khaarimka uu ka ahaa ee uu ku qaamaysnaa ilaa madiinin uu u naqlinayo ilaa qof kale oo isaga markaa u daymaysanoo dayn uu ku leeyahay xawaalatun weeyaan marka xawaaladu waa maxay waa qofkii daynta lagu lahaa oo dayntii iska kor qaaday qof kale saaray oo qofkii qof kale u wareejinay dayn baad iga rabtay hebel baan ku leeyahay lacag badane ku wareeg oo intii adigu lahayd ka qaado iyo hayi saasaa xawaalo la yidhaahda wuxuu yidhi ilaa madiinin inuu u naqliyo madiin kale oo miluhu dayntaasoo kale eh, lazima lahu isaga ay ugu waajibtay marka qof kale oo dayntaasoo kale uu ku leeyahay ama ka badanbadee ayaa wuxuu odhanaya or intaadii isaga ku wareego ka qaado markuu markaa haddaba haye yidhaahdo xawaaladii way xasishay wa kownu da madiinan kan dambe ee lagu wareegayaa inuu yahay qof qaamaysan sharun shari weeye lisiwaa nucmaana abu xaniifa wixii ka soo hadhay bay u tahay inuu kaa kale lagu wareegayaa kan wax wareejinaya u qaamaysan yahay haddii aanu isagu qaamaysan waxba lagu lahayn abu xaniifa wuxu le waa asaxaysaa madaahibta kalena waa ku jirjiraa jiraan eh, laftoodu way ansixinayaan laakiin sida xanafiyada waxay shardinayaan inuu ogolaado kaa kale marka ku aan waxba lagu lahayn markaa ku xawisho ee kana kaa yeelo miyay xawaalo noqonaysaa xanafiyadu haa way noqonaysaa bay leeyihin kaasaanu ku wareegaya adigiina waxba kuma weydiin karo haddaanu kaa wax ka waayin shaaficiyada iyo xanaabilada iyana waxay leeyihiin maya waba taasi waa wuxuu kugu ballan qaaday inaanu adiga kaa raadsan halkaa ka raadsanayo kaa laftiisu hadduu ogolaaday waa wuxuu kugu ballan qaaday inuu fuliyo kuma qasbana markaa dayntii sidii unbaa lagugu leeyahay waa laguu soo raadsan karaa bay leeyihi maalikiyadu hadduu kaasi ogolaado sidan xanafiyadoo kale way odhanayaan laakiin waxay leeyihin markaasi waa nooc wakaalo ah xawaalo rasmiya ma ah wakadaaka listiwa buu yidhi waxaa kale oo isaguna shardiga listiwa nucmaano weeyi istiwaau daynayn labada daynood inay isku mid yihiin maxay isku mid ka noqonayaan fi اljinsi wالصifati wاlxuluul aw الta'jiil cinda اljumhuur abu xaniife agtiisa de inuu dayn jiraba shardi may ahayn marka mar hadday inuu dayn jiraaba aanay shardi ahayn istiwaagan iyo waxyaalahana ma noqonayaan shardi ma noqonayaan oraba wixii adigu lahayd kaa ka qaado unbuu odhanaya ama dayn lamid ah ha ku lahaado ama tuka duwan ha ku lahaado ama waxa weeyaanu kulahaani laakiin qolyaha kale waxay leeyihiin waa ina kaa dayn lagu leeyahy daynta iyo dayntan waa inay isku jinsi yihiin dolar iyo dolar waa inay isku sife yihiin haddii dolarkii noocyo kale leeyahay waa inay isku nooc yihiin waa in xaggii xulul iyo ta'jiilka ay isku mid ka yihiino isku wakti ay yihiin taa maalikiyadunbaa khilaafi doon marka maxay saa u samaynayaan waxay san u samaynayaan arintan waxaa la rabaa sidii qardigoo kale waa caqdu irfaaq waa isu tanaasub waxaan kala faa'idays iyo kala macaash ma aha marka haddii wixii kala duwanaado raa'ixatulbayc baa meesha soo gelaysa iib meesha soo gelaya meeshiina waa dayn iyo dayn daynna dayn lagu iibiyo lama ogola markaa wixii waa inuu istiifaa maxdiya noqdo daynbax un waa inuu noqdo e, wax kale oo faa'iido u noqon karayo in faa'iido la raadinayo waa inaanay meeshaa ka muuqanin haddii markaa ay kala jinsi noqdaan faa'iidaa muuqanaysa haddii ay kala sifo noqdaan waa saas oo kale hadday kala bataana de waabay caddahayba daynta ay kala badan tahay boqol dooran buu kugu laha markaasaa ti baa siddeetan ku leeyahay waxba ma haye kaa qaado sidaa igaga tag isna haye buu yidhi markaa de waad faa'iiday soo ma ilaa labaatan baan kaa dhacay hadday cagsiga noqoton lama ogolo markaa taasi iib markaa isu bedelaysaa baycu deyn bideyn buu noqonayaayo caqdigani wuxuu ka baxayaa maqsuudkiisiiu ka baxaya wa shuri lahu waxaad u shardidaa xaniife isaga agtiisa an yaqbala almuxaalu calayhi muxaal calayhi kaa lagu wareegayaa inuu ogolaado ilan isagu ma kaa dayn lagu yeeshaa shardiga ma marka mar haddaan dayn lagu yeeshaanay shardi ahayn caqdigiibuu dee daraf ka noqonaya marka waa inuu isagu ogolaado haddaanu ogolaanin dee waxba markaa xawaaladii ma ansaxayso laakiin qolyaha kale waxay leeyihiin kaa waa in dayn lagu leeyahay kol haddii dayn lagu leeyahayna isaga dayntii ma hebel baa yeeshay mise hebel baa yeeshay waxba kama gelin waar dayntaadii hebel baa ku wareegay hebel baa yeeshe si uu weeya awood uu ku diido dee ma laha wاljumhuuru lam yubaalu jumhuurku iyagu ka raali ahaanshihiisa ma eeganaya waba kama soo qaadayaan ma aabayeelayaan sababtuna waa maxay waa taa aan sheegnayo dee waa nin qaamaysan weeyaan dayn uma alxuluulu sharu dayni lwali limaalikin uma alxuluulu haddaba in dayntu ay xaalli tahay ayaa sharu dayni lwali labadooda ka hore dayntiisa u shardiya kan ka hore waa kii waa kan la dirayo la xawilayo ee muxtaalka la yidhaahdo kan la wareejinayo waxaa shardiya in dayntiisu ay xaalli tahay ila haddii kale lama soo raadsan karee iyagu saasii shardi bay ka dhigayaan si uu markaa mutaalabadii ay u suurowdo walow calaa muajal ka lagu xawilayaa hadduu doono muajalba dayntiisu ha ahaata bay jumhuurkiina tan ma ogola qolyihii kale shaafiye iyo iyo xanaabilo tan ma ogola waxay leeyihin meeshii faa'idaa ka muuqanaysa dayn xaalli ah haddii lagu xawilo dayn kale oo muajal ah dee waxa weeyaan ninkan xaaliga lagu lahaa imika bixiye laga rabay ee muajal ku xawilay wakhtigu faa'iido marka iyagu maba ogolaba iska daa inay shardi ka dhigaan maali muxuu tan u shardinayaa wuxuu u shardinayaa ninkani xaq umale inuu soo raadsado dayntiisao muajala ayaanu xaq ulahayn marka ninkana waxaa laga yaabaa inuu bixin kari waayo deetana uu xawaaladaasi uu miciinsado marka xaggaasuu ka yar eegay oo wuxuu leedaa ninkan hadda waxba haynin dee fanadiratun ilaa maysara kolleyba kani inuu sugo ayaa ku qasbanaa marka intuu isaga ka sugi lahaa kaa kaleba ha ka sugo ayuu markaa leeyahay laakiin qolyihii kale ma ogola marka diidan yahay dayn muajala dayn muajala in lagu xaguo jumhuurqolyaha kalena way ogolyihin walam yujizha maalig ma bannaynayo biacaamay salam laba raashin oo salam ku waajibay acaamu salamkii adigaa waxaa lagaa rabay intaasoo kiish oo beriis oo salam ahaan qofkan uga yimisa markuu ku yimid baa tiro waxba ima diyaar aheen hebel baan ku leeyahayo ku wareeg isagiibuu toos uga qaadanaya ma soconayso ma ansaxaysa taas oo waxa weeyaan waxay u ekaanaysaa salamkii oo mucaawado la geliyey wax laga bedel qaatay salamka in wax laga bedel qaatana waa tii la diidanay la adkaynayey iyaguna markaa dacaankii ku khaas yeelayeen wali siwa nucmaani haada lmancu canna xanafiyada wixii ka soo haray mancigani waaba caamba oo wax allo wixii salam lagu iibsaday xawaalo lama gelin karo salam oo dhan xawaalo lama gelin karo iminka markaa dhalinyaradu qaababkanay ku shaqaystaan mararka qaarkood qaab aan xawaalada ahayn oo kaba sii liidatay sameeyaan kuwan eh, onlineka alaabbaa laga soo dalbanayaa dabcan dee eh, tusaale examble ayuu dhigayaa meesha mawqica marka deetna waxa alaabtaasaan naga iibi markaas lacagtii baa la siinayaa wuxuu samaynayaa qoladii markaa isagu duxo mahaye qoladiibuu markaa odhanayaa alaabtaa ii keena wuxuu siinayaa dareeskii qofkii isagu ka iibi kiibaa markaa toos loogu keenaya marka waxaasu dee wuxuu ku ansixi karaa uba qaab salam unbuu ku ansixi karaa qaabkii salamka hadduu ku ansaxayana waxaa la doonayaa in horta adigii aad la wareegto kadibna aad qofkan u geyso lakin imika tani xataa xawaalo ma ah qofkii aad adigu wax ka iibisay ayaa adigii oo aan xataa ixaalo samaynin oo baabulxawaalo xataa aan gelinin ayaa waxaad rabtaa kii adigu addeynta ka rabtay inuu toos isagii ugu keeno deetana waxay noqonaysaa in adiga wixii aad iibsatay bilaa qabdiba u ahaado oo marka waxa weeyaan kii aad adigu ka iibsay inuu toos u qabdoodo taasina ma ogola fuqaadu waa inaad markaa meel kale samaysto cid kale horta kala wareegta ciddaasi markaa ha u geyso kanaad aduu ka iibsa walam yujizha biطacaamay slm walisiwa nucmaani hada اlmancu cama mancigaasi wuu caam yeelayaaba slm oo dhan ee raashinka kuma gaar ah washruط rida اlmuxtaali laa lilxambali in kaana qad axaalahu calaa meli washrud shardi ka dhig rida اlmuxtaali ninkan la wareejinayo ee wareegaya ridihiisiiyo ogolaanshihiisu waa shardi ilan qofkan dimadiisa ayuu raalli ku ahaa kaa kale inaanu aaminaynbabaa laga yaaba aanu raalliba ku ahayn markaa in lagu wareejiya waxay u baahan tahay inuu raalli ku yahay laa lilxambaliyi xambaliga agtiisa may la shardin maayo taasi in kaana haddii uu yahay qad axaalahu mid ku xawilay calaa mali mid haniyahoo lacag haysta bixinayana tirsanna hadduu sidaa yahay oona mumaatil ahayn de xadiiku wuxu ley waman uطlica calىa mali'in falyatbac ama waman uxila calىa mali'in falyaxtal markaa naska ayaa falyaxtal amar baa lagu siiyo xadiidkaaba amar ku siiyey markaa isaga hadal uma yaalle haddii cid meli'a ah loo diray toos waa inuu u wareega bay leeyihin qolyahan kalena waxay leeyihiin waa istihbaab amarkaasi waayo qofna laguma qasbi kara xaqiisii meeshuu yaallay maahe meel kale inuu ka qaado qof laama hadduu doonay isagu aaminiinba inuu ka qaato lagu qasbi maayo bay leeyihin yabraa biha qofkii haddaba wax xawilay beri buu noqonaya markii xawaaladu ay dhacdo yabra biha biawaalati xawaaladii beri buu ku noqonaya almuxiilu muxuu beri ka noqonaya dayntii qofkani dayntii kaa rabay markaad xawishu isnahayo ku yidhi khalaas adiga wax daynoo lagugu leeyahay ma jirto xataa haddii uu kii balaaya ku dhacdo oo waxba uu ka qaadan kari waayo adiga kugu soo noqon maayo waad kale dhammaateen laa lilbasri xasanulbasri agtiisa maya beri ma noqonayo waxa weeyaan sidii damaankoo kale ayuu isagu ka dhigay xawaalada sidii damaanko kale ula dhaqmay laakiin yibda xawaaladu way ka duwan tahay waa caqdi ka duwan caqdigii damaanka labadaba dayntuma wada saara ka maalikin maalig xaaluu markaa basrigu la mid yahay oo maalig baa isaguna xaalad soo reebaya in cudma aanin yadri in yadri hadduu og yahay muxiilku cudma aanin kan labaad faqiilnimadiisa cudmigu waa la waa faqiirnimo inaanu waxbahay isagoo og ayuu ku xawilay kana muu ogeyn wuu aqbalay caqdigii waa ansaxay meeshii buu tegey ninkaanaan dabkaba shidanayn buu arkay markaa dee wuxuu leeya maalig ninka waa waa la khalday waa waxa weeyaan waa dhacan yahay inuu soo noqdo xaq buu leeyahay shaaficiyadiina waxay leedahay maya soo noqon maayo isagaa taqsiirsi marka horba iska hubiyo muxuu aqbalay horta miyuu iska hubiya ninka xaaladiisa waxba soo noqon maaya bay leeyiin caqdigii xawaaladu wuu ansaxay waanu dhacay ninkana dayntii way ka dhacday walxanafi xanafigii radda wuu soo celinayaa ila lmuxiili muxiilkuu ku soo celinayaa in yakun ithaanii jaxada haddii kii dambe uu jahdiyeyba xawaaladiiba oo wuxuu yihi muxtaalba ma tihi xawaaladaas waxba kama jiraan waxba layguma lihi ama dayntiiabu eh, inkirayba waxba laygumale markhaatina looma hayo aw maata muflisan ama wuxuu dhintay isagiioo muflis ah labadaa xaalay soo celinayaan haddii juxuud ay markaa wa ninkii dayntii looga qaadan kari waayo iyo dafiraad ama isagoo muflisa ah uu dhinto markaa dee tacadur baa dhacay bay leeyiin marka maxay yagu baraa'ada muxiilku waa mucaqad bay yidhaahdeen waa inta ay suuragal tahay in kii laga qaato haddii taasi ay meesha ka baxdo waxay ku soo noqonaysaa bay yidhaahdeen muxiilkii bay ku soo noqonaysaa kitaabu lwakaala wakaalة tafwiid dii taصarufi ilى siwaahu fi اlxayaaةi facrifi walyakun kul minhma miman yaصx min milihi اlficlu bila mancin yadx wtkun fi amri niyaabatan qabl walow cibaadaة bmaalin tattaصil wالshaaficiي ymnacu fi اlإqraari kaاlxanafiyi fi khisaamin jaari إلا بعذر أو رضا الخصوم وليس عقدها بذي لزوم bal kulu waaxidi lfaskhin ahlu wmowtu kulin kaljunuuni cazlu wfi junuuni اlmaliki mukhaalifu kalmowti fi qowlin xakaahu caarifu wاlxanafi yashriطu cilma man cuzil wcilma man wakalahu in yactazil wadaka fi lwakiili can kulin warad wاlmaliki in farط alcaazilu rad walam yabic ila binaqdin lilbalad muwaklu fi اlbayci wالnucmaanu rad wma bihi اlfatwa mil da cuhid fi lbayci in bifaaxish اlqabni cuqid lakinahu waafaqahum fi lmanci in kaana sharaa'uhu bima bihi gubin walam yabic min nafsihi fain udil lahu yajuz washaafici abaa wain whuwa amiinu صadaquuhu fi اtalf waradihi lirabihi ida xalf wain yakun fi صifaة idn اlmira faاlxambali صadaqahu duna اlwara wakaala wakaaladu waa in qof wax loo dirsado wakaalatu tafwiidu dii tasarufi waa uxilsaarid mid markaa tasaruf u saaxiib ihi ilaa siwaahu cid kale uu inuu cid kale u dirsado oo u xil saaro fil xayaati nolosha dhexdeeda inuu markaa shaqadan qabto ayaa wakaalo la yidhaahdaa fil xayaatita waxaa lagu saarayaa iisaagii haddaan carruurta waxaa iiga mas-uula hebel baa ka mas-uula wasiga shaqadiisi ayaa lagu saaraya kaasi wisaaya la yidhahdaaye wakaalo lama yidhaahdo markaa markaad tasarufaad u dirto fil xayaa wakaalay noqonaysa facrif buu yihi galo walyaqu kullu minhumaa labada mid waliba ha ahaado minman yasixu qof ay ka ansaxayso min milihi isagoo kale alficlu falkani bilaa mancin wax didaya iyadoo aanay jirin oo la rabaa qofkan wax diraya inuu waxaan isagu qaban karo laakiin qofaan isagoo waxba qaban karin dee qof ma diri gabadhu isma guurin karto markay jumhuurku ay leeyihiin nin ma wakiilan kartaa ma ohan karta hebelo guuri waa may iyadiiba ma qaban karto waxaan iyadu qaban karin qof kale uma diri karto sidoo kale qofkan la diraya waa inuu naftiisa waxaan u qaban karo qof aan naftiisaba waxaan u qaban karin isagana dee adigana kuuma qaban karo uma diraysi oo maalan de qofkii waa la waxba ma iibsan karo isaga adigiina ma dirsan kartid waxba kuuma soo iibin karo halkaas markaa shaaficiyadu ka leeyihi caruurtii iskood waxba uma iibsan karaan adigiina waxba kuuma soo iibin karaanoo no wakiilanihiisiida wakiil kuuma noqonayaan laakiin de mustanaaad ayay masaladu qaacida ay leedahay arintaas aggaas waa aggii wakiilka iyo muwakilka shuruudooda waltaku fii amrin niyaabatan qabila waltaku ha noqoto wakaaladu fii amrin arin mid ku saabsan qabila aqbalaya niyaabatan in naaib layskaga noqdo waagoon waxaan yahay wax ay suuragal ka tahay in laysu qabto salaadii oo kale dee suuragal maaha inuu qof kuu tukado war duurkii maanta tukanina iiga gaarsii dee ma noqonayso waayo adigaa la doonayey inaad adoonnimada aad ilaahay subxaana watacala addoonka u tahay aad ku muujiso markaa cid kale kuu qaban kari mayso walow cibaadatan bimaalin tattasilu walow cibaadatan waxaa laysu qabanayaa cibaadada ha noqoto laakiin tattasilu xidhiidh lale bimaalin maal cibaado maaliya waa laysu qaban karaa laakiin cibaada badaniya baxta laysuma qaban karo saas daraaddeed waa ta soonka markaa laysku khilaafsan yahay bacda almowt fi lxayaa waa la isku waafaqsan yahay qofka qof ka soomi laakiin qofkii dhintayba laga soomaya khilaafkeedu halkan ka soo baxayo kolkuu noolaaba lagama soomi kari markaa kolkuu dhintayna laga soomi kari maayo baylee laakiin cibaadadii maaliga ahay zakadii waa intaasaa lagu iga siimi ama iga bixiba igula iga bixi hadduu kaa bixiyo waa caadi zakaatulfidri waata la iska bixinayo muxuu ahaaye xajkii waa cibaada maarata maaliya badaniya deetana niyaabadu waata gashay fi اlxayaati wa bacda almamaat wالshaaficiي ymnacu fi اliqraari kalxanafiyi fi khisaami jaari washaafici shaafici yamnacu wuu diidayaa fi liqraari qiraal in wakiil laysaga noqdo oo u yidhaahdo niw dacwaddaa galo haddii aad u aragta inay cido joogaan waad qiri kartaa waad qiran kartaa taas waxba maaratay waba wax shaqaynaya ma aha shaafici agtiisa qiraalku waa inuu qofku ka warramo wax isaga lagu leeyahay marka hadde qofka kale kama warrami karawaxaweya qof kale hadduu ka warramo wax adiga lagu wey markhaatibadii isu bedelayaaye qiraal ma noqone looyarkaagi ma kugu qiri karaa shaafici taa ma ogola kal xanafiy isagoo marka xanafigii lamid ah fii khisaamin jaari xanafigu laakiin waa markii doodi ay markaa socoto oo dacwad looyarki kuguma qiri kara buu leey laakiin sidaada kale inaad marka waxa weyaan qiraal kale aad u diri karto iyadoo meesha marka waxa khisaam iyo muran dacwad oogan haddii aanay ahayn taasi way dhici kartaa laakiin shaafici mar walba wuxuu leeyahy iqraar ma noqonayso wakaala kuma ansaxayso hadduu markaa yidhahdo u soo qir waxaasuu igu sheeganaya u soo qir hadduu yidhaahdo waxaa la yidhi sidiis hadalkiisana qiraal ah marka waxaad ka warrami kartaa adigu inuu qirtay oo uu sidaa ku yidhi laakiin adigu hadalkaadu qiraal ma noqonaya bay leeyiin qolyaha kalena waxay leeyihiin eh, de sidii dooda dacwadda kaleba adigu wakiilanaysay ayaad qiraalkiina ugu wakiilan karta kalxanafiyi fii khisaamin jaarin ilaa bicudrin aw ridan khusuumi xanafigu markaa wuxuu soo reebayaa haddii markaa cudurdaar uu jiro in markaa qofkan markaa qof kale ka qirto markaa waxa weeyaan khusuumadii uu ku jiro oo maalan de aan la keeni karinayo waxyaala noocaasa markaasoo kale qiraalkii wuu samayn karaa buu agga khusuumada aw ridalkhusuumi ama haddii markaa qolyahan kale ay raalli ku yihiin inuu isaguba ka tirto oo qiraalkiisaasi maarata wax wey iyagu ku qancayaan xaaladdaa iyadaa waa wuu samayn karaa bay ayay xanafiyadu leeyihiin oo looyarkii qiraalkiisu markaa wuu shaqaynaya walaysa cabduhaa bidii lusuumi caqdigeedu wakaaladani waa caqdi jaa'isa ee caqdi laazima ma aha bal kullu waaxidin lifaskin ahlu labadii dhinac mid waliba waa fasikhi kara wa mowtu kullin kaljunuuni caslu labada kii dhintaaba ama waa shaaba casilaad buu noqonaya waa cuquudda jaa'iskaa sidii lagu yaqaana wa fii junuuni lmaaliki mukhaalifu maalikigu qodobkaa waalida ma waafaqsana wuxuu le haduu haddana soo miirsado idan buu haystay idankii maxaa meesha ka saaray idan buu haystay markaa idankii sidii buu taagaya kalmowti fii qowlin xakaahu caarifu sida geeridaba ay maarata waxa weyaan ay loo yidhi qowl waa markaa iyadana ku sugan xakaahu caarifu imaam caalin uu soo guuriyey waa ibnu shaas almaaliki ayaa muarif oo culammadii maalikiyada ah ka soo guuriyey xataa geerida lafteedu ma fasakhayso wakaaladii caamka ahayd hadduu qofki mufawaq u ahaa qofkanoo arrimihiisoo dhan u maamulayay deetna qofkii uu geeriyoodo warafadu haddaanay ka joojin sidii unba u maamulayaayayuu muanifiin laakiin maalikiyadii kale kumay waafaqin wاlxanafi yashriطu cilma man cuzil wa man wakalahu in yactazil wاlxanafi xanafigu yashriu wuxuu shardiyayaa cilma man cuzila qofkii la casilay inuu ogaado in la casiliy laakiin intaan weli warku soo gaadhin tasarufaadkii uu sameeyaa waa ansax qolyaha kalena waxay ley markaa la casirey ayay istaagaysaan sida shaaficida iyo muctamadka iyo labadii madhabee kaleba wa cilma man wakalahu in yactazil waxaa kaloo uu shardiyayaa xanafigu muwakilku inuu ogaado hadduu isagu iscasilo hadduu wakiilku iscasilo ma casilmayo ilaa inta muwakilkiisii warku gaadhay oo isagoo is-casilay haddana hadduu wixii iibiyo ama wax soo iibiyo oo shaqadii loo dira uu qabta intaan weli warku gaadhin way ansaxaysaa buu leeyahay markay labadoodii ogaadaan ayuunbaa casilaadaasi ay dhacaysaa dabcan waxaa laga cararayaa ishkaalaad baa laga cararayaa qolyahan dayib waxay leeyihin qofkan haddii idankii lagala noqday cilmi looma baahno qolyahan kale maxay ka cararayaan qof baa maalan waxaad ku tidhi qisaas baad xaq lahay waaad soo diid adigaa markaa lagu yeeray maxkamadda kuwada kaali oo fushadaa lagu yidhi anigu ma iman kara hebel ba wakiilato hebel soo dirtay iyagoo xaggii lagu sii nadan yahay baad saamahday lama ogeyn de ninkii koortaa lagu guuyoy waa la dilay kadib baa la ogaaday saacaddii cafisku uu dhacay waaa la eegay saacaddii dilku dhacay waxaa la ogaaday in cafisku uu horeeyey haddaad cafisay macnaheedu ninkii waad casishay weeyaan ila ninkani wixii wakiilka aha meeshaad ka saarteen maxaa la yeelaya yaa lagu yeelanaya halkaasaa ka soo baxaysa waxay rajaxayaan wakiilkaa lagu yeelanaya ninkan wakiilka waayo ninkani de isagu casilaad wuxuu sameeyey maa cala almuxsiniina min sabiil marka in cafigii isaga kharaamo ku waajibi mayso marka hawlahaasaa laga cararaya iyo iibkii oo dhacay in haddana wixii laga daba tagay iyo kadeedkaasaa laga cararaya qoladan leh cilmiga qolada kalena waxay eegayaan qofkan idankiisaa lagu shaqaynayay idankiina hadda meesha ka baxay wuxuu yidhi wadaaka fi lwakiili can kuli warad wlmaliki infarata alcaazilu waa yidhi wadaaka fi yani cilmiga in la shardiyaa markay wakiilka la joogo can kulli warada madaahibtoo dhan uu ka soo arooray qowlkaa cilmiga shardiyaya madaahibtoo dhan wuu ku jiraa laakiin muctamad uma aha wlmaaliki infaraa alcaazilu radda wlmaaliki maalikigu radda wuu radinayaa infaraa alcaazilu haddii caazilku uu tafriid sameeyey waxa weeyaan casilaadiisaasi wuu radinayaayo kuma markaa dhaqmayo yani waa maxay wuu casilay haddana wuu iska fadhiyey hadduu markiiba u dhaqaaqo oo si warkii looga dabageeyo oo uu markaa waxa weeyaan tago wixii uu markaa iibiyey waa waxuu ka casilayo asixi maayaan laakiin haddii iska fadhiistay intuu casilu iska fadhiisto iska daayo ninkii wuxuu doona sameeye casilaaddaa waa la radinaya cod jirayaan ninkii tasarufaadkiisii way soconayaan buu leey walam yabic ilaa binaqdin lilbalad muwakalun fi lbayci wanucmaan urad walam yabic ku iibin maayo ilaa binaqdin lilbalad lacagtii wadanka mooyaane muwakalun kii loo dirsaday filbayci kii la yidhi gaariga soo iibi gaariga iibi guriga iibi alaabtan qaadoo iibi muxuu wax ku iibinayaan lacag unbuu ku iibi wax kale looma ogola lacagtaasina weliba se jumhuurka ay leeyihiin waa inay noqoto lacagtii beledka ilan wixii kale waxaa laga yaaba sarifkii wax aanigu weyni inuu ka dhacaba radda nucmaan xukunka uu radiyo wuxuu yidhi mee ma aha alaab buu ku bedelan karaa lacag kaluu ku iibin karaa loo diidi maayo laakiin wuxuu ku yidhi wamaa bihi lfatwa fatwadu sidaa ma aha xanafiyada agtooda oo oh, baa ku khilaafay oo yidhi lacag unbaa lagu iibi alaab kale ku bedelan maayo wixiisun iibi lagu yidhi alaab ku bedeli mayside lacag uunbaad ku iibin waayo curfiga ayaa saasa wاlcaadaة muxakama wa milu daa isla khilaafkaasoo kale ayaa cuhida la ogaaday fi lbayci iibkii in haddii cuqida lagu cabdiyo bifaaxishi اlkabni dhac markaa foolxun kasaaro foolxun intii lagu iibi alaabtii aad iibitay wixii toban kun joogay ayuu lix kun siiyey ama toddoba kun siiyey waa khasaare markaa iyo abni faaxisha weeyaan abnigaa faaxishkaa abu xaniifa qoldi waa iibi un la yidhi iibkii u ansaxayaa buur jumhuurku laakiin waxay leeyihiin maya ma ansaxayo oo qabni yasiira waa la ogol yahay oo de wixii markaa inta badan celceliye ah laakiin qabni faaxisha lama ogola fadwadana xanafiyada agtooda waa sida waa saaxiibay kusii yihahdeen laakinahu waafaqahum fi lmanci abu xaniifa wuxuu ku waafaqay in la diidayo qabnigaasi in kaana shiraa'uhu haddii soo iibsigiisu uu ku dhacay bimaa wax ku eeg tani waa bayci waa alaabuu iibinayay laakiin wax soo iibi markii la yidhi alaabtii uu soo iibinayey haddii qiimo zaa'ida uu ku soo iibiyey oo habni faaxisha ah markaa xanafigu wuxuu leeyahay taa xaq uma laha maxaana la samaynayaa wixii isagaa yeelanaya yeelan maayo muwakilkiioo ku socon mayso muxuu markaa bayca iyo u kala saaray iyo shiraaga abu xaniifa raximah tacaala waxay yidhahdeen tuhmaa meeshan jirto waxaa laga yaabaa alaabuu isagu naftiisa u soo iibsaday oo deetana uu is arkay inuu ku kasaaray inuu xaggan u leexiyo laakiin marku waxaagii iibina de gaarigagiibu iibiyo iyada hadal kama imanayo iyada tuhmadaasi ma imanaysa buu yidhaha walam yabic min nafsihi wixii iibi la yidhi isagu iska iibin maayo gaariga soo iibi baa laguyi gaarigan qaadoo iibi ama alaabtan qaadoo iibi intuu adigu iska qaadato waxoogaa yaroo lacagato ka soo saarto aad u keento waxaas iib ma noqonayo waayo iibi markii lagu yidhi caqdi bayc inaad cid la gasho ayaa laguu diray caqdi baycna cid lamaad gelin marka waxaa lagaa rabaa haddaad saa rabto inaad qofkan u sheegto aad tidhaahdo anaa iibsanayay fain udina haddii loo ogolaado la yidhi waad iska iibin kartaa adigu fain udina lahu haddii loo ogolaaday yejuz way bannaanaan inuu isagu iska iibiyo oo tawalib tarafaynkii uu sameeyo washaafici abaa shaafici waa diiday wain xataa haddii loo ogolaado xataa haddii la yidhahdo waad iska iibin kartaa iskama iibin karo way caqdigii ayaaban xaqiiqadii caqdigaaban meesha jirinba suurado daruura ay keentay oo aabbuhu ilmihiisa yar markuu wax u iibinayo inuu isagu isaga iibin kara iyo waxaas daruura keentay bay leeyihi laakiin adiga wax daruur kaysa ma jirto haddaad rabto inaad adigu iibsato dee ninkii ku soo dirtay yaaba taagane isagii waxaad tirada anaa kaa iibsanaya insan kaa siistaa xaqiiqadii baycaasa keensanaysabay lakin balyahan kale waxay yidhaahdeen kol haddii loo ogolaaday labadii dhinacba wuu mateli karaa nikaaxina waynu kusoo aragnay dee tawali طarafeynkaas shaaficiyadu way diidanayeen wahwa amiinu wakiilku gacantiisu waa gacan ammaano sadaquuhu markaa way rumaysanayaan fi talafi haddii u markaa sheegto wixii inuu baaba'ay wa raddihi iyo inuu soo celiyey lirabbihi qofkii lahaa lisaaxibihi wey qofkii lahaa inuu ku soo celiyey haddii uu sheegaa iyadana waa la aqbalaya idaa xalafa weyaan labada jeerba markuu ku dhaarto inay sidaa u dhacday waa gacan ammaano waa iska marata eh, wadiico oo kale markaa waa la aqbalaya wain yakun fii sifati اlidni اlmira wain yakun haddii uu yahay fii sifati lidni qaabkii loo idanku qaabku ahaa almirau muranku hadduu halkaa ka dhaco oo anigu waxaan ku yihi kun ku iibi iyo imaad odhanina eh, waxaad igu tiri eh, kun iyo laba boqol ku iibi ama maarata kun iyo saddex boqol alaab baa loo soo iibinaya shiraabay anigu kun ha baanku iyo imaad odhanin baa laysku khilaafay wain yakun fii sifati idni qaabkii idanku ahaa haddii almiraabu muranku uu yahay falxambeli sadaqahu xambeligu wakiilkii ayuu rumaynaya duunalwaraa khalqigii kale laakiin ama culammadii kale iyagu taama qabaan maxaa yeelay hadduu ninkani wakaalada dafiro hadduu yidhahdo imaam kumabaan wakiilan dee isagaa la rumaysanaya marka man kaana qawlu qawlahu fii asli shayi kaana alqowlu qowlahu fii sifatihi weeyaan laakiin xanaabiladu maxay ka eegeen waxay yidhahdeen ninkaasoo ninkii aad aamintay ma aha wixii uu ku yidhahdaba qaado adigaa aaminay wixii uu yidhaahba aqbal bay yidhaahdeen kitaabu luqaطati wاllaqiiط luqaطaة maa daaca min maalin ukhi ama allaqiiطu fahwa طiflu qad nubig yundabu la limaliki laqdu الhiqة وأوجبوه عند خوف السرقة وترك الالتقاط ذو تفضيل للحنبلي دون ما تفصيل صحد لدى الكوفي بعقل الملتقط والشافعي لقط حر يشترط وعنه شرط العدل والإسلام ثم الذي يلقط ذو أقسام فلقط ذي مناعة ليس يحي وخص عند المالكي بالإل والحنفي يكرهه هو الشافعي من لقط ذا للحفظ غير مانع إن لم يكن يقين أمن ويرى هذا كغير ذي امتناع في القرى واللقط ما سواه جاز والذي تعريفه عاما وأوصافا علي والحنفي عرف حتى يغلب عليه ظن أنه لن يطلب وفي الحقير لي سواه ذا بدا وملك ذا باللقط عند أحمد وبعد تعريف له التملك وفي ضمانه بذاك تسلك والحنفي قال ذا للمعدم وليتصدق, الغ... وليتصدق الغني وليغرم وعنده يضمن من لم يشهد عند التقاطه ولو لم يعتدي وغيره في أكل طعم قد أذي إن كان لو أبقي فاسدا يعن كظنم لكن لغير أحمد شرط التقاد ذا من القفر بدا والحنبلي كالشافعي في الحفظ والأكل والبيع انتحى بالحظ وضمن الآكل للمالكي وجده والمالكي ما ضمن واللاقط من مكة تأبدا تعريفه للشافعي بلا مدى وليصف الزاعم أنها له وحازها إن طابقت ما قاله والشافعي يشرط كالعراق بينة تشهد باستحقاق وأوجب التقاط طفل ضائع فرض كفاية بلا منازع لاقطه مكلف وزيدا لا للحنفي حر رشيد فعقلا أسلم إن لقيطه كذا بدا عدل, عدل لدى ابن شافع وأحمد وهو حر المعني وهو حر المعني زاع مسلم إلا بدار الكفر فهو منهم إلا لغير الحنفي إذ يسكن فيهم ولو بدار حرب مؤمن والحنبلي كثرتنا فيها اشترط كمالك إن غير مسلم لقط اللقطة وبعضذي wixii la helay wاllaqiid waa qofkii la helay weyaan isaguna ilmihii yaraa luqaطaةun maa daaca min maalin ukhida maa daaca wixii luma ee min maalin xoole ee ukhida la qaado ayaa luqaطatun la yidhaahdaa waa wixii dhulka laga qaaday ama alaqiiطu laqiidka isaguna cuwaanka ku jiraa fahuwa طiflu qad nubida waa ilmo yar oo lasoo tuuray oo la helay wey haddaba ka hore axkaamtiisa imka bilaabmaysa wuxuu yidhi yundabu laa limaalikin laqtu iqa yundabu waa loo suneeyaa laa limaalikin imaam maalik agtiisa maya laqtu iqati qofkii iqada ahaa ee muxuuaha naftiisa ku kalsoonaa faasikna aan ahayn waxaan inuu ilaalinayana isku kalsoonaa inuu markaa qaado alaabihii baadida ahaa waa mustaxab oo waxa weeyaan looma karaahiyeysto imaam maalik isagu haddii aanay ku baqanaynin in alaabtii la baabi'iyo waa karaaha buu leeyay wawjab marka maxaa loo istixbaabayaa de waxaa leey waa icaano ad caawinayso qofkii lahaa ood u xifdinayso waawjabuuhu cinda khawfi sariqa waaba waajib baabay ka dhigeen marka laga baqayo wixii in la xado oo markaa wax u dayacmo wa tarkuoo cid kaloo markaa qaadaysaana aanay jirin weeyaan ama haddii de dadku ay badan yihiin fardu kifaayo markaa noqonay wa tarku liltiqaadi in laga tago qaadidii duu tafsiilin tafsiil baa ugu sugan lilambeliy ambeliga afan wa tarku liltiqaai iltiqaadkii in laga tago ayaa duu tafdiili mid la fadilaya ah lilxambeliyi xambeliga agtiisa duuna maa tafsiilin oo xilli kale qaadqaadin mar walba waxay leeyihiin in la iska daayo ayaa wanaagsan in mar walba la iska daayo ayaa fiicano waxbaa ka iman kara ayay iyagu leeyihin laakiin qolyaha kale saasay u kala qaaday saxad lada lkuufiyi bicaqli lmultaqiq kuufiga agtiisa waxay ku ansaxaysaa multaqidku inuu caaqil yahay qofka qaadaya dee qof waalan ahayn ayuu shardi ka dhigaya markaa qolyihii kale caqliga ma shardiyayaan qofkii waallaa hadduu qaado iltiqaadkiisu waa asaxayaabay leeyihin ilan hadhow xuquuqbu qofkan yeelanaya moogtahay bacda tacriif inuu wixii loo tamallugo iyo hawl buu yeelanaya marka waxay nooc iktisaabaa ku jira markaa kii waallaa laqtigiisu waa asaxayaa bay qolyihii kale leeyihin washaaficiyu laqta xurin yashtarid shaafici isagu xuriye ayuu shardiyaya qof xor aynu yahay qofkan qaaday ayuu isagu shardiyaya addoonkii haddaan loo idmin oo ma'duun aanu ahayn ma asaxaya buu leeyahay laqdigiisu oo qofkii doonaa ka qaadan kara wa canhu sharطu اlcadli wاlislaami waxaa kaloo shaafici laga soo guuriyey sharط اcadli cadaalad acadl si waa cadaalad in allaha yamuru bاlcadli waa cadaaladii wey waa masderki cadaalad in la shardiyayo iyo walislaami islaamnimo in la shardiyayana waa laga soo guriyo madabkiisa way ku jirtaa laakiin muctamad maaha gaalkii wuu iltiqaadi karaa sidoo kale faasiqii laqdigiisii wuu asaxaya uma aladii yulqadu haddaba waxaan la qaadanayaa du aqsaami qayb ayuu leeyahay falaqu dii manacatin mid markaa manaca u saaiib manacadu waxa weeye difaac isdifaacid mid leh in la qaadaa laysa yaxilu maba xalaal ahaba wakhusa cinda almaalikiyi maalikiy agtiisa waxaa lagu khaas yeelay kaasi bil ibili geelaa lagu khaas yeelay kii xadiisku ku soo arooray lakiin qolyaha kale maxay raacinayaan wax kasta oo eh, mumtanic ah shimbirihii duulayey ee ka baxsanayey wixii maaratay dilaya xayawaanaadkii kale ee dheeraynayey waxyaalaha baxsan karaya ama awoodda leh ee wax iska celinaya dugaaggeerara iska celinaya ee aan loo baqaynin ma bannaano bay leeyihiin iyagu in markaa la qaato geeloo kalena kuma khaas yeela laakiin geelay ku khaas wal xanafiyo karow xanafi waxoo dhan waa qaadi karaa buu leey un karaahiyo intaa la qaadaa laakiin waxoo dhan waa qaadaya markuu isagu leeyahay xukun kaluu ka ratibi doonaa isagu wuxuu waa yani waxa weeyaan waxaan qofkunbaa loo haynaya soo socota in wixii la yeesho ma ogola hadaan qofka faqiir ahay washaafici shaafici min laqdi daa kan in markaa la qaato kan istifaacaya lilxifdi ilaalin keliya in loo qaado oo in la yeesho aan lagu talagelin hayru maanicin diidi maayo wuxuu diidayaa waa litamaluk xadiikan wuxuu ku xambaarayaa suurada tamaluga maalaka walaha waa suuradda tamaluga dawatayntii dambe laka aw liakhiika aw lidib marka waa suuraddii tamaluga ayuu ka hadlayaa buli in lam yakun yaqiinu amnin taa lafteeda shardiga kusi xidhayaanoo haddii maaratay nabad nabadgelyo boqol boqol lahuba aanay jirin ayuu banaynayaa in la khafdi loo qaado ama haddaad hubto wax dhibaato oo gaaraysaa inaanay jirin tuugna ma xadayo bahalna ma dilayo wax taabanaya ma jiraan baad boqol boqol hubtaa markaa xataa lilxifdi uma qaadaysi ayuu markaa ay leeyihiin shaaficiyadu wa yaraa wuxuu arkaa haadaa xukunkan halkan ah oo lilxifdi in loo qaadi kara ah ka gayri di imtinaacin cafwan wa yaraa wuu arkaa haadaa noocani duu manacaha kan isdifaaciddale wuxuu u arkaa ka gayri di imtinaacin sidii mid aan manacaba lahayn oo aan isdifaacid lahayn ayuu geelii magaalada joogay wuxuu markaa shaafici u arkaa sidii xayawaankii yaryaraa u arigii oo kaleu noqonaya maxaa yeelay dee tuuggii baa qaaday baalaha hadduu iska celin lahaa tuuggii baanu iska celinaynin buule wa yaraa haada noocan wuxuu arkaa shaafici ka gayri di imtinaacin sidii mid aan mumtanicba ahayn oo aan iscelin karaynin filqura wax iska celin karaynin filqura marka la joogo magaalooyinka walaqtu maa siwaahu haddaba noocaa wixii ka soo haray nooca eh, awoodale wixii ka soo haray in la qaataa la qaadaa oo la kaxeeyaa jaaza wuu bannaan yahay kadibna walazima tacriifuhu waxaa waajibaya in la yaboohiyo caaman sanad dhammaystiran wa awsaafan calima tilmaamihiisana waa inuu ogaado wey calimadu waa ficil maadi laakiin dee liyaclam baa loo jeedaa khabaran bimacna lamri wey wa awsaafan calima tilmaamihiisa ayuu ogaanaya ha ogaada baa laleeyahy tilmaamihiisana ha ogaado sanadna ha yaboohiyo wlxanafi carafa xanafiga haddaba wuu sii yaboohin xataa yakliba calayhi ilaa iyo ay haalib ka noqonayso dannu malaha ah annahu la yutlaba inaan la raadina cid raadinaysaa aanay jirin ilaa uu ka malaynayo ayuu wadayaa yaboohinta ee isagu sanad kuma xadidayo isagu sanad kuma xadidaya tacriifka jumhuurku sidii xadiidka ku bay ku xadidayaan markaa iyagu waxay ku xambaarayaan sanadka waxaa loola jeeda waa inta badan markii maarata maka iyo meelaha la joogay iyo madiine iyo dhulka markii la joogo waa inta ay dadku ay maarata laysku ogaanayeen xajkii dambe iyabaa la ogaanaya dadki markaa waa la iswareysanaya inta wax lagu ogaanaya ayaa sanadkane meeshu arrintu waxay ku xidhantah manaadku muddada maaha wuxuu ku xidhan yahay halabatu dhan hadday doonto sanad maaha ka badato walxanafi camama tacriifka u wadaya xataa yagliba calayhi ilaa uu ka qaalib noqonayo dannu anahu lan yuطlaba malaha ah inaan la raadinaynin wa fi lxaqiiri lisiwaahu daa badaa wadaa xukunkan xanafigu halkan uu sheegay badaa lisiwaahu wixii abu xaniife ka soo haray waa u jiraayo wuu muuqanayaa fi lxaqiiri waxyaalihii liitay waxyaalihii aan qiimaha badan la yaboohiyo ilaa inta loo malaynayo oo dhanniga ay haalib ka noqonayso inaan hadda qofkii uu iska daayey waxa weeyaan way dhammaatay markaa yaboohintiisi haddii dhannigaa la helo yaboohintiisii way dhammaatay bay jumhuurku leeyihiin waxyaalihii muxaqaraadka ahaa laakiin wixii qadar fiican ahaa waa in sanadkii loo dhammaystiro wa milku daa bilafdi cinda axmeda kan xaqiirka ah milkigiisi iyo yeelashadiisu bilaqdi dheh bilaqdi bay ku ahaanaysaa qaadidda la qaaday cinda axmed axmed agtiisa oo muxuu leeyahay sidaa markaad u qaadaba qalin iyo waxyaalaha markaa waddada ka hesha sidaa markaad u qaadaba waad yeelatayba qolyahan kalena maxay leeyihiin dabcan waa haddaanad arkaynin qofkii de u ka dhacay dad kuma siinayso qaliyilo halkaa iska yaalla iyo wax maarata qolyaha kalena baldayna cidi raadinaysa iyo marka hadda tan aad istirado iminka cidina ma raadinayso ayaad markaa iska qaadanaysa tamallugaysa wa bacda tacriifi haddaba tacriifkii iyo boohintii waajibka ahayd kadib lahu tamalluku qofkii wuxuu xaq u leeyahay inuu tamallugo wixii la ogolaa in la qaato ama kii aan la ogoleen lilxifdi mooyaane wax kale in loo qaado dee tamallugii isaga ma imanayo wa fii damaanihi bidaka tasluku watasluku way gelaysaa fii damaanihi damaankiisay ku gelaysaa bidaaka tamaluga markii e, e, aad xukunto inaad markaa qaadatay baadidii eed isu xukunto adigu eed yeelato damaankaabay ku jirtaa hadday halkaa markaa dhimato aday kaa dhimatay qofkii hadduu yimaado waad u magdhabaysaa laakiin inta ka horraysay waa ammaano cinda aljumhuur wa bacda tacriifin lahu tamaluku tacriif dabadii ayaa wuxuu xaq u leeyahay inuu tamallugo wa fii damaanihi bidaaka tasluku damaankiisa ayaanay sidaa ku gelaysaa walxanafiyu qaada xanafigu isagu wuxuu leeyahay daa xukunkan tamalluga ah lilmucdini faqiirka iskale qofka baahan ayaa maarata baadida qaata waliyatasadaq ilhani hanigii marka taariifka uu ka dhammaado iyo intii u dhammaysto ha sadaqaysto walyaqrani damaankana waa lagu yeelanaya hadduu markuu sadaqaysto ninkii lahaa markuu hadduu yimaado isagaa bixinaya oo ninkii wuxuu xaq kuleeya bay yidhaahdeen inuu eh, ajarkii ku wareego oo sadaqadii u daysto oo ajarkii isaguu la wareego iyo inuu yidhahdo adaa sadaqaystay aniga waxay ii deetana loo magdhabo laakiin hanigubay yidhaahdeen maba qaadanayo luqadada oo kasbi uma noqonayse qofka faqiirkaa ah ayaa la siinaya istamtic biha iyo fashanuka biha iyana Eh, fashanu kabihaada waa ilaali iyo waxaasay ku xafideen ku fasireen eh, kuwa markaa tamliiga ku cadmi waa qofka inuu baahnaa iyo waxaasay ku xambaarayeen laakiin qof haniya iskama qaadanaya bay leeyi wa cindahu xanafiga agtiisa yadmanu wuu damaanayaa multaqidku eh, yadmanu man lam yushhidi qofkii aan markhaati u samaynin cinda iltiqaatihi markii uu baadida qaadaya haddaanu markhaatiya u samaynin sidaasuu daamin ku yahayba walow lam yactadi xata haddaan wax xadguduba samaynin ee aanu markhaatiya u samaynin waxan inay baadi tahay oo uu soo kaxeeyey ama soo helay sida haddaanu markhaatiya ugu samaynin waxay leeyihiin damaankiisa ayay gelaysaa oo hadday si alla xataa u dhimato oo ninkii lahaa uu maalin u yimaado wuu magdhabaya laakiin jumhuurku maxay leeyihiin maya haddii ishaadu waxba waajib maahe qofku haddii aanu tamallugin qarinninna waxa weeyaan wax damaana luguma laha maalinta uu tamalugo ama ictidaa kale uu sameeyo ayay damaankiisa gelaysa waayruhu fii akli طucmin qad adin in kaana low ubqiya faasidan yacin waayruha waxaan ihi wixii ka soo haray fii akli طucmin raashin in la cuno qad adina wuu ogolaaday raashin la helay in la iska cuno wixii aan xanafiyad ahayn way ogol yihiin in kaana low ubqiya faasidan yacinu in yacinu mid muuqanaya low ubqiya haddii la daayo faasidan mid faasid oo xumaanaya raashinkii xumaanayey haddii la daayo waa la yska cuni bay leeyihin jumhuurku ka hanami arigii bay kala midhigaen arigina waa saasay leeyihin arigii iyo dee geeliiba shaaficida marka magaalo laga helo laakiin mar haddii magaalo laga helay waa la cuni odhan maayaan inta axkaamta kale kala mid dhigayaan waa la iibin bay odhanaya markaa maxay leeyihiin xoolihii noolaa waxay u baahan yihiin de nafaqayn bay u baahan yihin nafaqayntiin adiga kuguma waajibayso raashinkan xumaanaya de waaba xumaanaya haddii aan la yska cuni marka waa la yska cuni bay leeyihiin muxuu yihi laakiin laakiin ligayri axmeda xanaabilada wixii ka soo haray shardu iltiqaadi daa min alqafri bada shardiga ah in kan laga iltiqaaday oo laga soo qaaday meel cidla ah ayaa muuqanaya shardigaasa u muuqanaya wixii aan axmed ahayn si loo cuno arigii inaad cuntaa waxay kuu bannaanaanaysaa shardiga ah marka la helo in aad ka heshay ood ka kaxaysay meel bahgooye ah maarata aan magaalo ahayn marka maxay leeyihiin dee cid ka iibsatay ma helayo nafaqadiina kuma waajibayso inuu iska qasho markaa oo iska cuno damaankana markaa lagu yeesho ayaa imanaysa ayay leeyihiin shaaficiyadii maalikadu damaan ba halkaa way ka maaragtay way ka saamaxayaan maca damaankii waayruhu fii akli ucmin qad adina marka eh, cuntadii in markaa la cuno ayay ogolaadeen hayrkii abu xaniifa sayn soo sheegnay qofkii qaniga aha waxba uma ogola kii faqiirka ahaana hatama lagogu leeyay lakiin kii qaniga ahaa marnaba uma ogola in kaana lowqiya faasidan yacinu haddii uu yahay mid haddii la daayo faasidku caddaanaya xumaanaya ka hanamin arigii oo kale isaguna waa saasoo kale oo isagana nafaqa u baahan yahay laakiin ligayri axmed axmed wixii ka soo haray waxaa u sugnaaday shartu iltiqaadi daa kan ka qaadashadiisa waxaa shardi u ah si xukunkaasi u sugnaado cunidayay min alqafri in markaa waxa weyaan laga soo qaaday meel markaa cidlo ah shardiga ayaa badaa u muuqa walxambeli xambeligu ka shaafici shaaficiga isagoo lamid ah intixaada weyaan khabarku walxambeli xambeligu intaxaa yani wuxuu jeesaday wey wuxuu jallaacay wuxuu eegtay bilxadi wuxuu wax ku dooranayaa weeyi bilxadi maslaxada ka shaafici isagoo shaaficiga lamida fi xagga xifdinta walakli iyo cunidda walbayci iyo iibinta arigii inuu hayo oo u nafaqeeyo dabcan xaq buu leeyahay inu markaa de nafaqadaasi markaa haddii isaga laga arigu hadduu badan yahay inuu waxna iibiyo inta kale ku nafaqeeyo isagoo de qaadiga xaq buu yeelanaya tafaasiil baa kusugan madaahibta marka inuu wixii ilaaliyo oo xifdiyo sidii uu ku ilaashamayo iyo inuu iska cuno iyo inuu iibiyo ta u wanaagsan ee u maslaxad ah kolba ninkii markaa xaqlaha ahaa ayuu samaynaya taas wax ku dooranaya maslaxada ayuu wax ku dooranaya taasaa ku waajibaysa waa markuu joogo banaankaasi iyo magaaladaba xanaabiladii shaaficiyaduna waa markuu banaanku joogo hadduu magaaladii joogo laban buu kala dooranaya xifdin iyo iibin unbuu kala dooranaya wadamanaa labadoodiba damaan bay ku waajibinayaan alaakila kii cunay lilmaalikibuu u damaanaya kii waxaan lahaa hadduu yimaado in wajadow haddii uu helo wlmaalikiyu maa damina maalikigu halka waxba damaanay de kolliba way khasaari lahayd buu leeyahay way iska baabii lahayd markaa de waa lagu cuna sadaqada ku ahaa walaaqitun min makatin taabada tacriifuhu lishaafici bilaamada walaaqitu min makati kii maka ka qaatay luqadada baadida ka helay taabada waa abadi tacriifuhu yaboohinkiisu lishaafici shaafici agtiisa bilaa mada muddo ku dhammaanaya male weligaa waad yaboohinaysa ama waxaad iskaga dhiigaysaan qaadiga laakiin tamalugu maleh saasuu shaafici leeyahayo walaa taxilu luqatatuha ila limunshidin xadiidkii saxiixa ahaa qolyaha kalena waxay leeyihiin axaadiista kale lagu fasiraya xadiidkanoo ilaa limunshidin ay de waxa weyaan muddadii waa sanadkii sanadkii marka uu dhammaado tacriifkiisu waa layska tamalugayaabay markaa le lakin de waxaad markaa imanaysaa maxay maki kaga duwan tahay meelihii kale walyasifi zaacimu anahaa lahu ha sifeeyo qofka sheeganaya inuu leeyahay qof kale anigaa ah leh tilmaanteedii ha caddeeyo ha sheego waxaasaha ayuu markaa milkiyaya waa loo dhiibayaa in aabaqat haddii ay mutaabaqayso maa qaalahu waxa uu sheegay hadday istabaqaan oo sifadii u keeno waa u yeelanayaa waa loo dhiibayaa washaafici yashritu kalciraaqi shaafici wuxuu shardigayaa sida xanafiga bayinatan markhaati inuu keensado oo tashhadu ka markhaati kacaysa bistixqaaqi inuu xaqa isagu lahaa haddii kale ma waajibaysa lay leeyihiin in loo yajuusu dafcu walaa yejib hadduu sifadii waafaqo uu keeno dafcigiiyo siintii way banaanaysaa haddii madahaagu u bato inuu isagu leeyahay laakiin ma waajibaya bay leeyiin wa awjabuu culimmadu waxay waajibiyeen iltiqaata ifrin ilma yar in la qaado daa'icin oo dayacan farda kifaayatin xaal uu yahay bilaa munaasici halkaa murabe kama jiro laaqituhu cidda markaa laqinaysa qaadaysa mukalafun waa qof mukalafa caaqil baaliga ayuunbaa halkan laqtigu uu ka asaxaya cid kale ilmahan maaratay qaadidiisu ka asixi mayso oo de wilaayo ayuu u baahan yahay marka qof waalan de weli ma noqon karo qof yarina waa saasoo kale kadaa badaa saasoo kale ayaa muuqana waxaa muuqanaya cadlun cadaalad baa muuqanaya oo shardi noqonaysa ladabni Eh, cafwan waziida laa lilxanafi waziida waxaa la kordhiyey laa lilxanafi xanafiga isaga loo kordhin maaye xurun baa la kordhinaya mukalafkii waa inuu xor ahaado rashiidun waa inaado safiih aanu ahayn facqilan ogsoonow xanafigu markaa isagu labadaa shardan buu dhigaya alcaql walbuluug inta kale ma shardeeyo eh, laakiin qolyaha kale jumhuurku waxay leeyihiin addoonkii eh, isagiibaabaan wilaayo lahayn sidoo kale kii markaa safiiha ahaa maalkiis sidaanu maamuli karayn ilmahan yar markaa inuu isagu qaado dani uguma jirto aslama kaas oo markaa muslin ah in laqiiquhu kadaa bada haddii laqiidkiisu uu sidaasoo kale yahay aslama kaasoo muslim ah in laqiiquhu qofkanuu qaadayaa hadduu yahay badaa mid u muuqday kadaa saasoo kale oo yani hadduu muslim yahay ilmahan yar haddii islaamnimo loo xukumayo qofka qaadi kara waa qof muslilown ah, walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almuslimiina sabiila ama cala almuminiina sabiila nacam cadlun halkii hore kusii cadaf xurun rashiidun aslama cadlun kaasoo cadli ah lada bni shaaficin waa axmed cadaaladdii waxaa shardeeya shaaficiyada iyo xanaabilada unbaa shardeeya faasiqii way iska ogol yihiin maalikiyadu iyo xanafiyaduba xukunkiisu haddaba ilmaha yar muxuu noqonayaa wahuwa xurun qofkani qof xor ah weeye lama adoonsan karo nacmi zaaid iyadoo muray yar jira buu yidhio imaamkii nakhaaci ahaa iyo kayrkiiba waxaa laga sheegay in adoonnimo loo xukumayo laakiin sax maaha maxaa loogu xukumaya asliga isaanka inuu markaa xor yahay baa asal muslimun muslimna weeyaan saas ayadana loo xukumaya ilaa bidaari lkufr dhulkii gaalada in laga helay mooyaane fahwa minhum haddii dhulkii gaalada laga helay dee iyagu ka mid yahay ilaa ligayri اlxanafi id yaskunu fiihim walow bidaari xarbi muminu tiiba haddana wax laga sii reebaya ilaa waxaad ka soo reebtaa daarulkufriga marka laga helay ligayri xanafi usoo reeb wixii aan xanafi ahayn id yaskunu fiihim haddii uu dhex degan yahay walow bidaari xarbi kuwii xarbiyiinta ama dhulkooda ha ahaatee en dimbiyiintaba ahayne muminuun qof muslim hadduu dhex degan yahay looma xukumayo gaalnimo loo xukumi maayo waayo waxa ihtimaal ah baa la leeyahay inuu muslimkaasi dhalado mar hadduu magaaladooda qof muslim ku dhool yahay in si unuu qofkaa uga soo jeedo iyaa suuragelayaa la yidhi ilmaha yarna ixtimaalka ugu fiican baa had iyo jeer loo qaadaa markaa saasay yidhahdeen qoladii jumhuurku laakiin shuruudda kusii darayaan xanabilida iyo maalikiyadiio walxambeli xambeligu karatanaa fiiha meeshaa inaynu ku badan yaynaan iyaga ka badnaanin iyagaa inaga badan lakiin inaguna ku badannahay ayuu ishtarada shardiaya ka maaliki sida maaligba u shardiyayo in hayru muslimin la haddii cidda qaaday aanay muslim ahayna gaal uu qaaday wuxuu shardiyayaa in muslimiintu ay meesha ku badan yihiin lakiin haddii muslis qaaday uu muslim yahay qof kuloo muslimo meesha maaragtay degan ayaa ku filan shaaficiyaduna mar walba waxay leeyihiin hal qof baa ku filanoo ixtimaalkii mar walba wuu jiraa kol haddii ixtimaalkaasi uu jiro gaalnimo ninkaa loo xukumi maayo de malaa waa haddii laynoo keene laqiidka aan cidba inoo keenin ee iyagii ay haystaan de inuu laqiid yahay innaga markaa waxa weyaan eh, axkaamtiisu malaa dee kaa inama khusayso lakiin haddana fuqahadu waa ka hadleen halkaa ku joogo sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi wallahu aclam